رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd abwaabu bayci اlusuuli waاhimaar geedaha iyo midhahooda iibintooda ayuu baab yahay meelaas abwaabtoodiiuu meesha ka gelay baabu man baaca nakhlan mu'abaran wuxuu baabu yahay man baaca ciddii iibisay nakhlan geed timir ah ama geeda timir mu'abbaran oo la bacrimiyey ta'biirka waxaa la yidhahdaa bimacnaa talqiix waay waa in eh, ay uu geedku ama ay geeduhu ay midha qaadaan oo la bacrimiyo laba siba way ku timaadaayoo in eh, sidiisa uu u bacrimo oo dabaylaha iyo waxyaalaha bacrimiya oo kii labka ahaa iyo kii dhadig ahaabay yani waxa weeye isgaadhsiinayaan waxaa kaloo la sameeyaa dadka beeraleyda laftooda midka oo labka ah baa ubax iyo wax laga soo qaadayaa kan dhadiga marka la taabsiinaya marka bacrimiintana waa lagu sameeya wuuna iska bacrimaa labadu way dhacaan macnaha geedkii marka intuu bacrimay midhihii leh ayaa la iibsanaya waxaa laga hadlayaa marka yaa midhaha iskale ma ninka eh, geedka iibiyey mise ninka iibsaday can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay waslam qaala wuxuu yidhi man ibtaaca ruuxii iibsada oo la wareega way nakhlan timir bacda an yu'abbara markii la eh, abuur dhabo kadib ama la bacrimiyo kadib fa hamaratuhaa midhaheedu liladii ruuxii buu u sugnaaday baacahaa iibinayey midhaha geedka saaran kii geedka gadayay baa iska leh ilaa an yashtarita inuu shardiyaysto mooyaane almubtaacu midka gadanaya ee geedka la wareegaya inuu shardi ka dhigto mooye waman ibtaaca ruuxii iibsada cabdan adoon fa maaluhu xoolihiisu liladii kiibuu u sugnaaday baacahu addoonka iibinaya oo iska lahaa addoonka gadaya waa iska leh xoolihiisana ilaa an yashtarita inuu shardi ka dhigto mooyaane almubtaacu midka gadanaya ee addoonka la wareegaya rawahu ljamaacatu baa warisa waa laba masalo labada masalana oo isku yar dhowey nin wuxuu iiminayaa geedihii oo intee la bacrimiyey <clears throat> yacnii uur qaaday ama midhihii qaaday ayuu iibinayaa iyada oon ninka la wareegaya iibsanaya uusan shardi dhiganin haddii saa lagu kala gato midhaha geedka saaran waxaa iska leh ninkii geedka iibiyey haddiise ninka iibsanayay uu markii la kala gadanayay caqdiga iyo heshiiska shardi ka dhigto waxaan kala iibsanayna waa geedka midhaha saaranna ana i raacayaa hadduu sidaa shardi ka dhigto geedka markuu iibsado midhahana isagaa yeelanaya ilaa an yashtaria hadduu shardiyaysto wa hadduusan shardiyaysaninoo beecu dhaco ama caqdigu uu si mutlaqa u dhaco biduuni shardin hadduu dhaco midhaha markaa waxaa iska leh ninkii geedku asalkiisa ka soo jeeday ninkii geedka gadayay ayaa midhaha iska leh ayb <clears throat> sidoo kale adoonka ninku leeyahay hadduu addoonku addoonka iibinayo adoonkuna xoolo leeyahay su-aal baa la isweydiinaya addoonku see waxaa xoola ku yeelan kara leanna addoonka isagaaba laleeyahayba seebuu xoola ku yeelan kara waxay leeyihiin alimaamu maalik iyo shaafici fi lqadiim xadiisku wuxuu daliilu yahay adoonku isagoo adoonoo la leeyahay haddana inuu xooyeelo yeelan karo laakiin see ku yeelan karaa waa sayidkiisaa siin kara sayidkiisa hadduu xoolo siiyo wuu milkin karaa bay leeyihi asagoo marka xoolo sayidkiisii siiyey addoonku uu leeyahay oo milkigiisa ay ku jiraan ayaa ninkii addoonka lahaabaa iibiyey xoolihii yay raacayaan wa xolayaa iskale sayidkaa iskale asalka laakiin kan addoonka iibsanaya hadduu markuu iibsanaya shardi ka dhigto addoonka waan kaa iibsan laakiin xoolihiisuna ana i raacayaan hadduu shardigaa dhigto addoonka iyo xoolaha markaa isagaa wada yeelanaya saas way macanaha ayib <clears throat> waxaa la isweydiinayaa oy leeyihiin haddii geedka uu yacni wax weeye intaan weli aan muxuu ahay bacriminta lagu samaynin laakiin weli uu haddana midhihii iyo wax qaadaya laakiin weli aan la bacriminin haddii la iibiyo markaa iibku dhaco jumhuurtu waxay leeyihiin mushtariga markaa iska iskaleh wacan cubaadata bnu saamitin ana nebiya nebigu sal alay wasalam qadaa wuxuu xukumay ana amarata annahli geedtimireedka midhaha saaranay liman cid bay u sugnaadeen abbaraha yacni bacrimiyey ilaa an yashtarita inuu shartiyaystaba mooye almubtaacu ay lmushtari ninkii iibsanayay inuu shardi ka dhigto mooyaane wa waxaa kaloo nebigu xukumay sal lay wasalam anna maala almamluuki addoonka la leeyahay xoolihiisu liman cid bay u sugnaadeen baacahu addoonka iibinaya oo gadaya ilaa an yashtari oo sayidkiisa macnaha ilaa an yashtarita inuu shardaysto mooyaane almubtaacu ay ilmushtari kii gadanayay inuuba shardi ka dhigto mooye oo marka hadduu shardi ka dhigto isagay raacayaan xooluhu rawahu ibnumaaja baa wariyey wa cabdulaahi bnu axmedna uu wariyey fi lmusnadi buu ku wariyey fii musnadi abiihi ayuu ku wariyey xadiidka sanadkiisu waa daciif oo laba cilaba wuu qabaa isxaaq ibnu yaxya nin la yidhahdaa ku jira oo daciifa inqiaacna waa ku jiraayo cibaadat bnu saamit muuse waxba ka maqlin labadaa ciladood buu qabaa laakiin xadiidku sanadkiisu daciif ba ahaaday xadiis ahaan waa saxiix oo dee xadiiskaa hore ee jamaacadu warisay bay isku macno yihin ayb baabu nahyi reebitaankii buu baabu yahay can bayci thamari midhihii iibintooda la reebo qabla buduwi salaaxihi hagaaggiisa muuqashadiisa ka hor intuusan bislaadka iyo midhaha hagaagoodu ayna muuqanin midhihii geedka saarnaa in la gado arrintaasoo layska reebay baabuta waxaan u degi doonaa baabkani hadda waxaa ku cad markii la bacrimiyo geedka oo la abuur dhabo in la iibin karo daahirkana waxaa ka muuqda midhahoon weli bislaanin axaadiistan soo socotana waxay tilmaami doonaan oo baabkan hadda aan gudagallay aan ugu tegi doono ilaa midhuhu bislaadaan inaan la kala gadan karin meeshaa marka iswaafajin bay u baahan doontaa waan ku soo noqonaynaa horta aan marna baabu nahyi reebitaan buu baabu yahay can bayci amari midhaha iibintooda qabla buduwi salaaxihi buduwu silaax waxaa la yidhaahdaa waa bislaadka waan u tegi doonaa waa inay midhuhu ay muuqato inay hagaageen ooy aafadii dhaafeen xilli waxaa jira midhuhu intay ku jiraanoo geedka saaran yihiin xilli waxaa jira ay dhici karto inay baaba'aan oo aafaad wax ku dhacaan aafadu maalan waxay noqon kartaa qabow baa ku dhici kara ama kulayl zaa'ida ku dhici karo baabi'in kara ama biyola'aan baa ku dhici kartoo baabi'in karta aafaad samaawi ah xilliga ay dhaafaan oy ka nabad galaan wixii intaa ka dambeeya buduwu salaax baa la yidhaha laakiin intay aafa ku dhici kartoo la fili karo haddii ama qabow badaran ku dhaco ama maalan ay eh, eh, dhibic daranay ku dhacdo ay baabi'i karaan markaa way macnaha weli ma hagaagin markaas can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigu sal lay slm naha wuxuu rabay can bayci himaari midhaha iibintooda xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuhaa hagaagoodu ilaa uu muuqdo bisaylkoodu ilaa uu soo muuqdo marka ay xilligii aafada dhaafaan nahaa nebigu waa reebay albaa'ica buu ka reebay ninka gadaya walmubtaaca iyo midka gadanayaba ka gadaya waxaa looga reebayaa leanna xoolihiisii buu dayacaya talabaadee ninkan ka iibsanayana wuxuu ugu kaalmaynayaa xaqdarro ka gadanayana waxaa loogu diidan yahay le'anna aafa markay ku dhacdo xoolihii walaalkiibu xaqdarro ku cunay marka aklu amwaali naasi bilbaatil baa ku jirta macnaa saanu tegi doona rawahu aljamacatu baa warisa xadiidka ila tirmidiya tirmidi mooye wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan nahaa nebigu waa reebay sal lay slam can bayci nakhli timirta iibinteeda xataa tashuu ilaa ay ay tadhara amaratuhu saasuu ibnu xajar ku fasiray ilaa midhihiisu ay muuqdaan yaani wuxuu leeyahay waxaa kala gedisan zaha oo ulaai ah yazhu iyo azha oo rubaaci ah oo yuzhi noqonayo markaa mudaariciisu marka zaha wuxuu leeyahy waxay noqonaysaa bimacnaa duhuuru amara midhahoo muuqda azhana waxay noqonaysaa bisaylkay noqonaya saasuu kala duwaya ayb naha wuu reebay can bayci nahli xataa tashuwa ilaa ay midhaheedu muuqdo bimacnaa bisaylkoodu muuqdo iska dhe wa can bayci sumbuli sabuulka iibinteeduu nebigu reebay sal alay wasalam xataa yabyada ilaa uu caddaado ayib oo waya'mana uu ka aamin noqdo alcaahata aafada aafadana uu ka aamin noqdo yani sabuulka waa waa badarka yaryar wey macnaha geedihiisa iyo isaga laysla goynayo marka la goosanayo yani waxa weye sabuulkiisa ama meesha midhuhu ku yaallaan ilaa midhahaasi ay cadaadaan cadaadaan bimacnaa ay adkaadaan waa laanna markay adkaadaan bay caddaanayaan inta horeo dhan waa curdan soo ma waa curdan oo markaa waa cagaar laakiin markay adkaadaan bay caddaanayaan xataa yabyada saasaa laga wada oo waya'mana uu ka aamin noqdo markaa alcaahata aafada aafada fasaadinaysa uu aamin ka noqdo wakhtigeeda dhaafo rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya wabn ayib yani yamanada waxaa laga wadaa axmed wuxuu soo saaray xadiid sugano xasana oo dhahaya xataa talaca athuraya ilaa ay soo baxaan xidigaha loo yaqaano ururka ururku markay soo baxaan ayaa waxaa la gaadhay xilligaas xilligii ay midhuhu aafadii dhaafeen waxaana la yidhahdaa waa xilliga jilaalka bilowgiisa waay yacni jilaalku markuu bilow yahay baa xidigahan ururku soo baxaan xidigaha ururku markay soo baxaanoo jilaalka bilowdo xilligaa marka midhihii waa adkaadeen waxay dhaafeen xilligii curdanka ahaayeene aafada ay u jilicsanaayeen bay dhaafeen macnaha marka riwaayada axmed xataa tatluca aw taluca huraya yani taxdiid waay macnaha ayb alimaam ley ibnu sacad iyo imaam maalik waxay ku tageen in marka la leeyahay midhuhu ilaa ay bislaadaan oo wanaaggoodu muuqdo waxaa ku fidhan bay yidhaahdeen in midhaha guud ahaan dalaga meesha ku yaalla qaybo ka mid a hadday yaro adkaadaan oo muuqdaan inay aafadii dhaafeen inta kaleo dhanna iyaga umbaa la raacinaya ee laasim ma aha inay beer walba goonideeda midho walba goonidooda geedo walba goonidooda laasim ma aha bay leeyihin haddayba qaar ka mida ay ama ama guduutaan ama caddaadaan oo bisaylkii galaan oo adkaadaan oo muuqato inay aafadii dhaafeen inta kalena waa la ilxaaqinayaa bay leeyihin waa masale khilaafiya oo muran badani ku jiro wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lla alay slam laa tatabaayacuuha kala iibsanina ahimaara midhaha xataa yabduwa himaarka waxaa la yidhahdaa laba macnaa loo isticmaala marka a la ahriyo ai marka la ahriyo ama a la ahriyo himaartu mar waxay noqotaa midhahoo dhan baa laysku yidhaahdaa dalaga sooga oo dhan himaar baa la dhihi karaa marna waxaa loo yaqaanaa himaarta timirta qoyanee geedka saaran baa loo yaqaanaa bas oo amar baa markaa la dhahaya marna saas khaaskaa loo isticmaalaa marna midho dhan baa loo isticmaali karaa ayb laa tatabaayacu ha kala iibsanina ahimaara xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuha hagaaggeedu ilaa uu muuqdo rawaw axmed baa wariye wamuslim wanasaa'i wabn maaja ayb imaam axmed ra'yigaasi ay ley iyo maalig qabaan wuu khilaafsany isagu wuxuu beer kasta gooni ahaanteeda geer kasta gooni ahaanteeda waa inay u bislaato Ah, beerihii kalaa bislaaday taadu hadday ka dambaysay waad sugi buu ma gedi kartid ayib imaam shaaficina wuxuu leeyay jinsi walba goonidiisa timirti waa inay gooni u bislaato cinabkii gooni u bislaado badarkii kale gooni u bislaado wahaakada ah. wa can anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly slm naha reebay can bayci lcinabi cinabka iibintiisuu reebay xataa yaswadda ilaa uu madoobaado ayib cinabku markuu madoobaado xilligaasuu yani bisayl buu markaasi yani waxa weeyaan uu galay wey macnaha wa can bayci alxabbi xabadda iibinteeduu reebay xataa yashtada ilaa uu adkaado xabbiga waxaa la yidhaahdaa waa badarkaan hadda tilmaanaya yararka waa waa gallayda waa yani waxa wey segada yararka ah waa yani waxa wey qamandida waa bariiska kuwaa wey macnaha kuwaasaa xabbi la yidhahda ilaa uu adkaado iyadana in la iibiyu nabigu reebay sal lla alay waslam rawa alhamsatu baa warisay ila anasaa'iya waxaa ka gedisan bay culimmadu leeyihiin sida jumhuurtoodu ay qabaan haddii isaga midhihii iyo sabuulkiiba laysla gooyo oo markaas sabuulka in xasiid ahaan loo isticmaalo la dubto oo loogu talagalo taa ma aha bay leeyiin wax laga hadlahay taa way iska bannaantay dhib male bay leeyihin maqsuudka loo jeedaay maaha intuu adkaado in la goosto la kaydsado oo ma ama la karsado ee maqsuudku sidiisa in lagu cuno waay kaas marka waxay leeyiin dhib an anas radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slm wuxuu reebay an bayci thamarati midhaha iibintooda xataa tuzha ilaa ay bislaato qaaluu waxay yidhahdeen wamaa tuzha maxay tahay tuzha maxaa laga wadaa wuxuu idhi taxmara ilaa ay guduudato wa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam idaa manaca allaahu reebo athamarata midhihii hadduu reebo oo aafa intay ku timaaddo bisayl ba ay gaari waayaanoo halkaa ku baaba'aan fa bima maxay sababteed baa tastaxillu ku xalaalaysani maala akhiika walaalka xoolihiis ah, akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray wuxuu caddaynayaa cillada nahyiga maxaa loo yidhi midhaha ayaga oon adkaanin oon bislaanin yaan la iibinin le'anna midhuhu inta ay curdanka yihiinoo weli aynan bislaanin waxay eh, ku imaan kartaa aafooyin fara badan aafooyin fara badan baa ku imaan kara ayib aafaadkaasi hadday ku yimaadaan oo marka baabi'iyaan aafada laga hadlayo waa iska aafo samaawi ah aafo samaawi qabow baa ku dhuftay muxuu ahay ayax baa ku dhuftay eh, muxuu ahay qabow baa ku dhuftay eh, waxaa ku dhuftay eh, dabaylaa ku dhuftay wax un baabi'iyo waay oo ibni aadamku aynan iyagu sabab ku lahayn wax ibni aadamku sabab ku leeyahy aafo maaha oo haddii beertiisii inta laga gaday oo uu la wareego markaasi e, tuug u timaado markaas de wax weeyaan waa hawl kale waay tuugtu yani ka bisilla way cunaan mid ka bisilla way dhacaan kalena way dhacaan aafada laga hadlayo waa aafo caamo aan yani ibni aadamku ku lahayn sabab ku lahayn marka haddii midhihiiba ay aafa ku timaado adigii lacag baad qaadatay walaalkaa xoolihiisa maxaad dhaafsatay soo ma ilan waa inuu isagii wax qaato soo ma asagii wax la'aan waay wixiina aafaa ka baabisa adigiina lacagtiisii baad la tagtay lacagtan maxaad ku qaadatay waay maxaad ku beddelatay aklu amwaali naasi bilbail xaqdaraad ku qaadatay mar hadday taasi imaan karto saddan libaab iridaba ha la xidhoo midho aan adkaaninoo xilliga aafada dhaafin yaan la kala gadanin ah, si looga hortago dadka xoolahooda in xaqdarro lagu dhamo ayb alimaamu daara qutni caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay idaa manaca allahu hamarata fabima tastaxilu maala akhiika jumladaasi ama qaybtaasi waa mudraj buu leeyahay xadiidka saasuu rajaxayaa oo wuxuu leeyahay hadalkaasi hadalkii nebiga maaha sal alla alay wasalam oo anas baa iskale buu leeyahy laakiin isla lafdiga mid la macno ah xadiidka jaabir buu ku yaallaa fii saxiixi muslim marka hadduusa sugnaadi hadduu sugnaaninba badiil buu leey hadduu sugnaan waayo xataa mushkila ma leh ayib midhuhu intayna weli bislaanin oo inan adkaanin oo inan israacin oo aafada xilligeeda ayna dhaafin haddii la kala gato caqdigu inuu baatil yahay mutlaqan oo heshiiskaas iyo iibkaas uusa sax ahayn iyadoon la kala qaadin ayaa waxaa qaba a'immada qaarkood alimaamu thawri ibn abi leyla shaykaanina saasuu rajaxaya jumhuurtu waxay leeyihiin iyagu culimada badankood xilligaa haddii inta la kala gato laakiin uu shardi ka dhigto ninka beerta iska leh waan kala iibsanaynaa laakiin midhaha haddaba goo haddaba jar oo gooso shardigaa haddii lagu xidho waa bannaan tahay bay ee markaynan bannaanayn waa markaan shardigaa in hadda midhaha la goosanayo aan lagu xidhin ee geedka ku sii oollayaan shardigaasi meelay wax uga raaraadinayaan laakiin showkaani wuxuu leeyahay shardigaasi wax faa'iidaynaya oo nasa lama hayo xadiiska nebiguna waa mutlaq ama ha la shardiyayso ama yaan la shardiyaynine xadiisku wuxuu faa'iidaynayaa inaan la kala iibsan karin midho aan weli si fiican isu raacin oo mislaanin saasuu le wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi nahaa wuu reebay annabiyu nebigu sal lla lay waslam can ilmuxaaqalati ayuu reebay wاlmusaabanati wاlmucaawamati wاlmukhaabarati waa magacyo waxay u yihiin qaab loo mucaamaloon jiray xilligaas ama cuquud iyo heshiisyo wax lagu kala gadan jiray xilligaas muxaaqalada waxaa la yidhaahdaa yani min alxaqli baa laga keenayo waa baycu اlxaqli bikaylin min aلطacaami macluum midhihii geedka kuu saarnaa ee geedka weli aadan ka soo goynin xilligii la goyn lahaana aan weli gaadhin ayaa la qiyaasayaa waxaa la leeyahay hadday adkaadaan beertani intay noqonaysa waxaa lagu qiyaasay gabasooqaad waxaa la leeyahay waa kun kiilaa ku taalla hal tan baa ku yaalla ayb nin baa kuu imaanayo markaasu wuxuu ku leeyahay aniga igu wareeji beertanoo toddoba boqol oo yacani wax weeyaan oo kiilo oo bisil oo sannadkii hore go'ay oo diyaar ama haddaba go'ay oo diyaaro dhulka yaallo oo iga qaado oo kiilooyinkoodii kaala qaado anigana tan igu wareeji marka maxaa laysku gadayaa waxaa laysku gadayaa mid go'day iyo mid weli geedkii saaran oo aan si fiican u bislaan taasaa waxaa la yidhaahdaa muxaaqala la yidhaahdaa ah, waxaa kaloo loo isticmaalaa waan u tegi doonaa sidoo kale in eh, mukhaabarada oo macnaheed ay ku timaadaayo in beerta la laysla beerto ninna dhulkuu leeyahay ninna wuu beerayaa wuu ka shaqaynayaa laakiin wuxuu kaga shaqaynayaa inuu dhulka qaar ka mida beerto ninbaa dhul leh ninbu wuxuu ku leeyahay dhulkii waa kan anaa iskale beerta adigu ka shaqeeyo beer wixii ka soo go'a qaybtan anaa iska leh laakiin aduguna intaas meeshaas taalla qaybtaa maarata qaybtaa beero qaybtaasi wixii ka soo go'an adaa leh qaybtan wixii ka soo go'an anaa kana wada shaqee ah, ma bannaana ma bannaano waxayna u bannaanayn leanna waxaa dhici karta inay qaybtani baxdo qaybtaasina ba'do sooma ama lacag ku kala kiraysta ama wixii ka soo baxa baasanti u wadaaga iyagoo isku jira laakiin aduguna qaybtaa beero aduguna qaybtana beeranaya ma soconayso waxay la mid taha o dhan kale ganacsiga ganacsigaoo kale la mid tahayo haddaad nin lacag u dhiibto oo tidhaahda lacagtan halkaa milyan ku shaqee shantaa boqolla gooni uga shaqee halkaa milyan baabuur geli shantan boqolna adiga waxaad gashataa dhar gasho shanta boqol waxaad ka heshaadaa iskale halka milyanna wixii ka soo baxaanaa iskale ma soconaysa wax ah, soconaya maaha adeer isku dar haddaad isku dartaan waxaad ka wada heshaan sidii aad ku heshisaan u qaybsada maxaa la diidan yahay waxaa dhici karta inay qaybtani waxba soo saari weydo oo ninkani khasaaro qaybtanina laga dhergo oo ninkan juhdigiisi maxaad ku cuntay marka soo ma saasaa la diidan yahay marka wixii nisba ama musaaracada ha noqoto isla beerashada ama mudaarabada ha noqoto xoolaha xoogga iyo xoolaha la wadaagaya ha noqdeene kulligood wax weeye nisbo mushaaca waa in la wadaago ah, marka muxaaqaladu halkaana waa lagu fasiraa adiga midda horu iska mar wuu fasiri doonaa wlmusaabana musaabanada waan soo marnay musaabanada waxa la timirtay khaas ku tahay timirtay khaas ku tahay rutabkii oo geedka timirta a ah saaran ama la soo gooyeyba baa waxaa lagu iibinayaa timir adkaatay miisaan ama beeg laysu miisaamaya sababta loo diidan yahayna waxa weeye rutabku markuu bislaado wuu dhacaan baa ka baxaya soo ma dhacaankaas sii baxaya kadibna miisaankiisu waa isdhimaya meesha waxaa ka soo baxaya marka laba timirood oo laysku iibiyey oo midkood nusqaami doono ribaa ka soo baxaysa marka waan u tegi doonnaayo timirta marka laysku gadayo zabiibka marka laysdhaafinayo laysku gadayo iyo sharti waxa ah inay isla eg yihiin hadday kala bataan labada laysdhaafsanayo waa ribo ah, oo ribalfadli baa gelaysa waa u tegi doonnaa marka timirtan weli aan bislaanin een adkaanin ee socota ee isbeddelaysa miisaankeedu waa isdhimi doonaa mid la hubaad marka ku iibisa qasab marka waxa weeyaan fi nihaaya ugu dambayn miisaankoodu way kala yaraanayaan hadday kala yaraadaanna ribaad ku dhacdeen musaabanada marka waa timirta adag oo midda jilicsaneen weli aan si fiican u bislaan lagu iibiyo wlmucaawamati mucaawamada waxa waa isla sanatanka isla sanatanka sanadka yacni beertaada inaad ka iibiso jihaad ka iibinaysa waxaad leedahay beertayda saddex sanoo soo socoto ama shan sano ama laba sanoo soo socoto wixii ka go'ay baan kaa iibina waxa ka soo gu'i doona aan kaa iibsaday oon meeqaad igaga iibisa war halkaa milyan qaado wixii iiga soo baxaan anaa iskale laba sanoo soo socto ama saddex sano mucaawama wey min alcaam baa laga keenay sanad baa laga keenay marka waa isla sanatan sanadkaasaa wax lagu wada dhisanayaa kan wuxuu ku talagelayaa inuu lacagtiisa qaato kana inuu iska bakhtiyaa nasiibsado labadaa sana saddexda sana wixii beerta ka soo baxay oo maxaa loo diiday markaa leanna waxaan la garanayni ma waxbaa ka soo bixi doona soo inayba saddexda sana wax ka soo bixi waayaan sooma suuroobi karto wax badaan inay ka soo baxaanna way dhici karto saas daraaddeed waa min buyuuci alqarar waa buyuucdan soo marnay buyuuc alqarar waa waxaa ka gedisan qaabka hadda sharikaduhu ay yacani wax way isticmaalaanoo inay shirkaddu ay beertaada intay kuu timaada ay beerta wixii ka soo go'aya ay iyadu ku qaadato kontraad ku qaadato ay kugula heshiiso oy tidhaahda sanad walba wixii ka soo go'a beertaa cid kale kama iibin karta anaad iga iibini way ka gedisantahay marka taasi ma aha wixii ka soo baxa ku bakhtiyaa nasiibsa lacagna isii meehe taasi waxa weeyaan wixii ka soo baxa xilliguu soo baxo intuu noqdaad iga iibsani sicirka suuqu joogaadna markaa igaga gadanaysa dhib male taayada hadda laga hadlaya waxa weeye wixii ka soo go'aan ku bakhtiyaa nasiibsan adigu iibeer lacagtana sii qaado taa mucaawamaa la yidhaahdaayo jahaliya qarar baa ku jira wlmuhaabarati mukhaabaradana nebigu waa reebay sal lay waslam mukhaabaradu waa tii hadda aan tilmaamayn oo waa musaaraca biulu dhulka qaar ka mida beero qaarna aniga ii beer ah, qaar ka mida beero yani dhulkan ii beer ujuuradan ku siin lahaana oo shaqadaad ka ka qabanayso kugu siin lahaana ujuuradii waa inaad qaybtaas beerato ah, ma aha inaan lacag kaaga kiraysanayo ma aha waxa ka soo baxay inaan wadaagayno dhulkan ii beer ujuuradii aad iga qaadan lahayd ee dadaalkaaga ku aadanaydna qaybtaasaan bilaash kugu siiyee beero ama ha kaa bacdo ama ha kuu baxdo saas manaa mukhaabara la yidhaahdaa muxaaqaladay marmar isku macno noqonayaan tafsiirkii dambe muxaaqalada ba isku mid noqoneen wa fii lafdin waxaa ku sugan badela almucaawama a mucaawamada bedelkeeda waxaa ku sugan lafdi kale wa can bayci siniin sannadaha iibkooda ayuu nebigu reebay sal lay slam siniin waxa weya bimacnaa mucaawama iyo baycu siniin waa isku mid sannado soo socda beertaada wixii ka soo ayaan kaa iibsaday oo waxay noqon doonta aan la garanayn wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slm nahaa wuu reebay can bayci amari midhaha iibintooda xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuhu midhaha hagaagidooda ilaa muuqdo wa fii riwaaya xataa yatiiba ilaa uu wanaagsanaado ama uu bislaado wa fii riwaayatin xataa yucama ilaa wax laga cuno ilaa cunitaan ay midhuhu gaadhaan oy bislaadaan way manaa wacan zayd bni abi aniisa can caطaa can jaabirin ana nabiya nebigu sal lay slm nahaa wuxuu reebay can lmuxaaqalati wاlmusaabanati wاlmukhaabarati intaba waa reebay wa an yushtaraa in la iibiyana nebigu waa reebay annahlu timirtii geedkii timirtaa in la iibiyo xataa yushqiha ishqiha maxaa laga wadaa bimacnaa ilaa uu guduuto ama uu muxuu ahaay jaallo noqdo yani ilaa uu bislaadaa laga wadaa wuu fasiro wuxu uhi wlishqaahu waa inuu guduuto aw yasfara ama uu jaallo noqdo ah, ila midabkii marka hore cagaar baa sooma waa curdan marka waa inuu midabku isbedelo markuu midabku isbedelo bimacnaa aafadii waa dhaafay wey bisayl buu markaa u jeesaday aw amase yu'kalo laga cuno minhu xaggiisa shay-un wuxuun laga cuno ama beertii wax ka mida ah inta lasoo goosto markaa la cuno midhaheeda marka waa bislaatay saas way manaa oo lafdigii xataa yutcamaa wey manaa waalmuxaaqalatu waxa weeye an yubaaca in la iibiyo alxaqlu beerti bikaylin in lagu iibiyo beeg oo min aacaami cunto ah macluumin oo la ogyahay cuntada waxa weeyaan bimacnaa badarkii go'ay bariiskii go'ay qamandidii go'day oo taalla oo la beegahayo oo caadi loo beegahayo biiggeeduna iska cadiya ayaa la iibinaya maxaa lagu iibsanayaa waxaa lagu iibsanayaa beertayda midhaha ku yaalla xaqligu waa beerta beerta midhaha ku yaalla waxaa lagu iibsanayaa kuwa go'ay oo dhulka yaalla oo la beegayo oo iyagu aan geed saarnayn waatan hadda soo sharxnay soo maa taas wey manaa muxaaqaladuna saasa la yidhaha oo macluumin la ogyahay macluumin la ogyahay bimacnaa waxay faa'iidaynaysaa labadooda laysku gadayo mid waa macluum oo kaylkiisa iyo beeggiisa waa macluum waa kan dhulka yaalla laakiin kan geedka saaran miyaa la garanaya lama garanayo waxa weeye an yubaaca in la iibiyo annahlu timirtii biawsaaqin lagu iibiyo wasqiyaal oo min atamri timir adkaatay ah wasqigu waa yani iyadana waa waxyaalaha ee lagu lagu lagu beego ama halbeegga timirta waa waa u tegi doonaa marka wasqiyaal yani wax way ratirar bay soomaalidu dhihi jireen adugu waa waa waa waa waa waa halbeeg ama waa miisaan timirta la marin jiray manaa marka la kala iibsanayo ayb oo min atamri timir ah timirta ahaa midhihii ku yaalay baa waxaa lagu gadanayaa timir adkaatay oo bislaatay oo la beegayo ayb ama la miisaamaya wlmukhaabaratuna auluثu waa saddex meelood meel wاlrubcu iyo afar meelood meel iyo waashbaahi dalika wixii la mid mukhaabaradana maxaa la dhahaa dhulkii ama beertii beer oo ka shaqe maxaad kaga shaqayn biulu biulu oo maxay ah beerta saddex meelood u qaybi meel adugu beero laba meeloodna aniga ii beer soo ma rubcuna waxa weeyaan afar meelood u qaybi meel adigu beero saddex meeloodna aniga ii beero wa ashbaahi daalika iyo wixii kor isii wada ma ka sii yaree xataa hadday noqoto nis beero nisna anna ii beer anna nis ii beer ma soconayso la mid ama waa inaad lacag ku kiraysato dhulka adugu haddaadan beeranaynin dadka lacag kaga kiree horjeegto waxaad tidhahdaa war beertaydu waatane adugu beero wax ilaahay kaa siiyaba anigana lacag isii sanadkaa intaa igaga kirayso waa sida dukaankao kale dukaanka kirada ee ruuxu ganacsiga ka raadsanayo kalu noqonay ma ahee aduguna dhulkii baad leedahay asaguna xooggii iyo shaqadii buu gelinaya wixii ka soo baxa guud ahaan ku heshiiya aduguna inaad baasantigaa qaadato nisbada isaguna nisbadaa qaato oo isku dhex jirta macnaa mushaaca maxaa la diidan yahay dhulkii ka shaqeeyo beer aduguna intaa beero anna intan ii beer leesh leanna qaybtanaa bi'i qaybtanna way bixi labadoodii midunbaa khasaari laakiin midda hore ama waa laysla khasaari ama he waa laysla faa'iidi saasaana la rabaa ayb waashbaahi dalia iyo wii la mida ah. qaala zayd wuxuu yidhi zayd ibn abi aniisada